رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad saalixiin khaasatan baabkii laysku amrahayay in la ilaaliyo sunnadiyo aadaabteeda can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi qaama fiina rasuuluullahi rasuulkii ilaahay ayaa dhexdeenna la istaagay bimawcidatin wacdi rasuulkaa maalin dhexdeenna intuu istaagay wacdiyey faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dabow innakum adinku maxshuuruuna kuwa la soo ururinayaa tihiin oo loo soo kulminaya ila allahi tacaala ilaaha sarreeya xaggiisa xufaatan idinkoo kobala curaatan idinkoo qaaqaawan qurlan idinkoo aan gudnayn qof gudan ma laha qof kaba xiran ma laha qof dhar qabana ma laha kamaa bada'naa sidii aan u bilownoon idinku bilownay awala khalqin khalqigiinna markii hore sidii hore uu ahaa yanuciiduhu idinku soo celinaynaa wacdan waa ballanqaad calaynaa korkeenna ahaaday buu yidhi ilaahi innaa annagu kunnaa waxaan ahayn faaciliina kuwii falaya arrintaa rasuulku markuu intaa yidhi alaa hooyaay war baraaruga wardadow soo jeesta si wax laydinkugu sheega wa inna awala alkhalaa'iqi khalaa'iqda kan ugu horeeya yugsaa la marashaynayee dharka loo xirahaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ibraahiim waa nebi ibraahiim sala allahu calayhi wasalam ibraahiim baa ugu horeeya dadka dharka loo xirahaya iyo shaqsiga ilaahay khalaa'iqdiisa ka mid ah ee la marashaynayo alaa hooyaay wa innahu sha'niya sayujaa'u waxaa lala imaanayaa birijaali rag oo min ummatii ummaddayda ka mid ah fayu'khadu waa la qaadayaa oo waa lala tegayaa bihim ayaga daata ashimaali dhanka bidixdaa loo kaxaynayaa qofkii dhanka bidixdaa loo kaxeeyana waa asxaabu naar midigta dhankeedaa loola tegayaa oo loo qaadayaa fa aquulu waxaan leeyahay yaa rabbi asxaabii rabbow asxaabtaydii waayo ilaahow kuwani asxaabtayday ka mid yihiin macnaha waa ummaddaydii fayuqaalu waxaa lay odhanayaa innaka adigu laa tadrii ma ogidi maa axdatuu waxay soo cusboonaysiiyeen wixii ay soo dirriyeen sunno xumo ah oo ay dadka suno uga dhigeen oo aan wanaagsanayn bidcadii ay keeneen bacdaka adigadaashaada ma ogida dhaaf fa aquulu waxaan odhanayaa kamaa qaala alcabdu asaalix addoonkii wanaagsanaa wixii uu yidhi oo kale waa nebi ciise wa kuntu calayhim shahiidan maa duntu fiihim wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan mid shahiid iyo goobjoog ka ah maa dumtu fiihim intaan ku dhex sugnaa ilaa qowlihii ayuu leeyahay alcasiisu alxakiim alla casiis ahoo xakiim ah oo fal fiican ayaa tahay wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan mid shahiid ku ah maa dumtu fiihim intaan dhexdooda joogay falammaa tawafaytani kunta anta raqiibun calay adaa raqiib ka ahaa shay kasta adaa kari karee in tucadibhum fa inahum cibaaduk allow haddaad cadaabto waa addoommadaada wa in takfir lahum haddiise aad u dembi dhaafto adigu alla casiis ahoo xakiim badan baa tahay fayuqaalu yuqaalu lii waxaa laygu odhanayaa aniga innahum ayagu lam yazaaluu kama aysan zuulin murtadiina inay u guranahayaanay u lalaabanayaanay u noqonayaan calaa acqaabihim erbahooda gadaal bay u noqonayeen mundu faaraqatahum laga soo bilaabo markii aad soo faaruqday markaad ka soo tagtay oo aad soo faaruqday inay gadaalgadaal u gurtaan sumadii ay ka tagaan ay ilaalin waayaan bidco ay la yimaadaan kama aysan zuulin muttafaqun calayh gurlan ay hayra makhtuumiin waa kuwa aan gudnayn can abi saciid cabdullaahi bni mugafalin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha wuxuu reebay rasuulu ullaahi sal allahu calayhi wasalam can alkhadfi khadafkuu reebay fargankii bahalkan shimbirta lagu ugaaree shimbirta ciyaalku ay ku shiishaan oo farganka la yidhaahdo wuu reebay rasuulka wa qaala wuxuu yidhi innahu farganku laa yaqtulu ma dilo asayda ugaar wax uu kuu ugaarayo dameerfarow haddii aad ku tuurtana kuu dili maayo arnab iyo bakayle haddaad ku dhufato kuu ugaari maayo sagaaro haddaad ku tuurto dili maayo innahu laa yaqtulu ma dilo asayda ugaarta saydka iyo ugaarta dili maayo walaa yankacu mana celiyo kaa reebi maayo alcaduwa cadowna kaama difaaco cadowgana kaa celin maayo oo cadowna dili maayo wa innahu asaguwa farganku yafqa'u wuxuu ridaa alcayna isha laakiin hadduu dhay isha ku dhaho bannaankay soo baxaysaa ugaarna kuu ugaari maayo cadowna kaa celin maayo dhib uunbuu dadka u keenaayo wa innahu asagu waa fargankii yafqa'u alcayn ishuu ridaa wayaksir sin iligtana wuu jebiyaa iligta hadduu kaaga dhacana way jabaysaa bash saa darteed fargankan rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam muttafaqan calayh wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd annahu qariiban min qariib u ah libni muqafalin cabdullaahi bni muqafal nin ay ahaayeen qariib ama waa saaxiib ama waa ina adeere ama waa walaalkii yaa qadafa fargan sameeyey wuu qadfayeeyoo fargan buu sameeyey fanahaahu wuu ka reebay walaalow fargankan daa hana samaynin mar dambe rasuulkii waa diiday wa qaala wuxuu yidhi markuu ka reebahayey ina rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu reebay can ilqadfi farganka wa qaala wuxuu yidhi innahaa ayadu laa tasiidu saydan ugaarna ma ugaarto uma kadib markii saa loogu sheegay caada wuu ku laabtay maalintii laad waa haddana qori iyo wuxuu wataa baalka farganka inuu samayu rabaa uma kadib caada wuu ku laabtay faqaala ninkii wuxuu ku yidhi waa ibnu muqafale uxadiuka waxaan kaaga hadlayaa oon kuu sheegayaa anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nahaa canhu inuu fargan ku diiday uu reebay dumma kadibna cudta waad ku laabatay taqdifu adoo fargan samaynaya miya waa farganaynaysaa anna waxaan kuu sheegayaa rasuulku inuu diiday laa ukallimuka abadan weligay kula hadli maayo buu yihi maba kula hadlaayaba bas waay anii adi rasuulkaanaa waxaan rasuulkii allah waxaan duuday yaad ka dhaga furaysanaysaa miya nebiga waxaan wuu reebay waa diidan tahay miya rasuulka arrintan ma oggolaan ku leeyahay dib baad ugu laabatay miya laa ukallimuka abadan weligay ma kula hadlaayo buu yidhi weligay ma kula hadlaayo dib dambana ma kugula waramayo can cabbaa can cabs bin rabiica qaale wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumar ibna alkhataabi radia allaahu canhu oo yuqabbalu shuminahaya yuqabal shuminaya alxajara xajarkani waa xajaru aswadka cumar ibna baan arkay buu yidhi cumar ibna alkhataab ayaan arkay ninka taabiciga ah wuxuu tilmaamayaa uu sheegayaa inuu cumar arkayo yuqabbilu alxajara xajru aswadka dhunkanaya yacni alaswad wayaquul odhanaya innii anigu aclamu waan ogahay annaka xajar adigoo dhagax inaad tahay dhagax inaad tahay waan ku ogahay maa tanfacu walaa taduru aadanna wax anfici karin waxna dhibi karin walowlaa laakiinse annii anigu ra'aytu haddaanan arki lahayn rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka maba ku shumeeyeen buu yidhi muttafaqun calayhi dhunkashadan xajru aswadow aan ku dhunkaday waxaad iiga heshay rasuulkaygii nebi moxameda sala allahu calayh wasalam yaa ku dhunkanayay waan arkay asagoo ku shuminaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ku-dayasho fiican baa iigu jirta nebi moxamed taasaa igu kallifaysa inaan ku dhunkado xajru aswadow dhagax inaad tahay waan ku ogahay waxna ma anfiqi kartid waxna ma dhibi kartid laakiin haddaanan arki lahayn nebi moxamed oo ku shuminayana maa qabaltuk weligay kuma shumayayn buu yidhi ittafaqun calayhi baabu fii wujuubi waajib ahaa shabaabkeedii waaye al-inqiyaad in loo hoggaansamo lixukmi illaahi ilahay xukunkiisa xukunka alla in loo hogaansamo io wamaa yaquuluhu wixii uu odhan lahaa man duciya qofkii loogu yeera ilaa daalika arrintaa oo la dhaho soo bax aan kitaabka alla u xukuntanne maxaad dhihi lahayd iyo wa umira la amro bimacruufin wanaag qofkii la amro wuxuu dhihi lahaa aw nuhiya ama laga reebo can munkarin munkar qofkii laga reebo munkar baa lagaa reebay ama macruuf baa lagu amray ama waxaa lagu yidhi soo bax oo kitaabkii ilaahay aan ku xukuntanno wixii aad dhihi lahayd iyo qofku wuxuu ku hadli lahaa iyo mar walba in loo hoggaansanaado xukunka alla subxaanah wa tacaala qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi muxammadow laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga soo xukuntamaan fii maa shajara baynahum wixii isaga dhex qasmaan wixii shajar ka dhex galay isku khilaafaan uma kadibna laa yajiduu aysan helin fii anfusihim nafafyaalkooda xarajan ciriiri mimaa qadayta waxaad ku xukmiso kadibna aysan ka helin wax ciriiri ah oo dhib ah waxaad ku xugmiso oo wayusallimuu ay hoggaansanaan ay sallimaan ay isdhiibaan tasliiman hoggaansamid wa qaala tacaalaa innamaa kaana qawla almu'miniin mu'miniinta qowlkoodu waxaa un uu ahaaday idaa ducuu haddii loogu yeero ila allaahi ilaahay xaggiisii wa rasuulihi rasuulkiisa liyaxkuma si loogu xukmiyo baynahum dhexdooda an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa waan maqalnay oo waa ateecnay maqalnay oo ateecnay waa qowlka mu'miniinta ah haddii loogu waco xukunka ilaahay kitaabka rabbi aan ku kala baxna haddii la yidhaahdo samicnaa wa atacnaa waayo orahdooda wa ulaa'ika kuwaa hum ayagu almuflixuuna ayaga uunbaa ah kuwii markaa liibaanay wa fiihi baabka gudihiisa waxaa ahaaday min alaxaadiiti axaadiista xaggooda xadiidu abi hurayra abuu hurayra xadiidkiisaa munaasab ku ahaa almadkuuru la soo xusay fii wali albaabi baabkii qablahu kan ka horeeyey baabkii kan ka horeeyey awalkiisa aan ku soo marnay iyo wagayruhu kayrkiisa oo min alaxaadiidi axaadiid ah oo fiihi baabkaa markaa ku sugan ee kan markaa ka horeeyey can abi hurayrata abu hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa nasala markay ku soo degtay calaa rasuuli illaahi rasuulkii alla dushiisa sala allahu calayhi wasalam lilaahi maa fi samaawaati lillaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku jira iyo wamaa fi alardi waxa arlada ku sugan wa in tubduu haddiise aad muujisaan maa fii suduurikum waxa laabihiina ku sugan aw tukhfuuhu ama aad qarisaan labadaba yuxaasibkum bihi allaahu ilaa wuu idinkala xisaabtamayaa alla waa idinka xisaaba subxaanahu wa tacaala ma sahlana qalbiga waxbaa soo galgala qalbiga waxyaabo aan fiicnayn baa mararka gobol kamida ku soo dhacdhaca kii waa laydin qabana haddaad muujisaan ood bannaan ka soo dhigtaan haddaad qarisaan ood qalbi ku haysataan labadaba ilaah waa idinka xisaabayaa aayaddaa markay soo degtay ishtadda way ku adkaatay daalika arrintaa calaa asxaabi rasuuliillaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisa korkooda aayaddu way ku cuslaatay aayaddu way ku adkaatay fa atow waxay u yimaadeen rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam uma kabacdi barakuu waxay ku fadhiisteen cala arukbi jilbaha saasay u jabsadeen dhammaantood murug cabsi walbahaar ayaa ka muuqda jilbahay ku fadhfariisteen faqaaluu waxay dhaheen ay rasuul allah yaa rasuul allah waaya macnaheeda rasuulkii ilaahayow kullifnaa waxaa nala ku kalifay oo nala dul saaroo nala ku mashaqeeyey min alacmaali acmaalaha maa nutiiquu waxaan awoodi karno waxaan awoodi na la fari jiray alsalaata waa salaada waa tukan karnaa waaljihaada jihaadka waan dagaalami karnaa waasiyaama soonka waa soomi karnaa waasadaqata sadaqada waa bixin karnaa waqad unsilad waxaa la soo dejiyey calayka korkaaga lagu soo dejiyey haadihi alaayatu aayaddan ee tan ah walaa nutiiquhaa mana awoodi karno rasuulkii allow runtaan kuu sheegaynaa aayaddan annagu kuma dhaqmi karno mana awoodi karno qala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an taquuluu inaad ku qowshaan ood dhahdaan kamaa sidii qaala ahlu ahlulkitaabayn ahlu kitaabeynkii ay dhaheen oo kale min qablikum adinka idinka horeeyey samicnaa wa casaynaa waa maqalnay waana caasinay miyaa ujeedadiina wuxuu u eg yahay hadalkiina ahlu kitaabeynkii idinka horeeyey yuhuud iyo nasaar sidii ay dhaheen oo ahayd samicnaa wa casaynaa waa maqalnay waana caasinay rasuulkii ilaahay bal warsaaha yeelinay quuluu dhaha samicnaa wa aatacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir sidaa dhaha bal quuluu dhaha oo waxaad dhahdaan samicnaa waan maqalnay ilaahay hadalkiisa wa aatacnaa waan ateecnay inaan samayno gufraanaka dembidhaafkaaga rabbanaa rabbiyow noo dembidhaaf wa ilayka xaggaaga almasiiru laabad ku ahaaday saa dhaha buu dhahay rasuulka falammaa markii iqtara'ahaa alqowmu qoomkii ay akhristeen mar allaala markii qoomkii aayaddii loo akhriyey akhristeen iqtara'aha alqowm oo wadallat bihaa ay u dullowday u hoggaansantay aayaddii alsinatuhum carabiyaalkooda anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey fii ifrihaa aayaddaa gadaasheedii raadkeeda ammaan lagu ammaanayo mu'miniinta iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa soo degtay aamana arasuulu rasuulku waa aaminoo wuu rumeeyey bimaa unzila ilayhi wixii xaggiisa loo soo dejiyey min rabbihi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintiina kullun kub kasta oo ka mid ah aamana billaahi ilaahay ayuu aaminay uu rumeeyey iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisa wa rusulihi iyo rusushiisada ayagoo odhanaya laa nufariqu ma kala qaadqaadayno ma kala geegeynayno bayna axadin axad beynkii oo min rusulihi rusushiisa markaa ka mid ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan maqalnay wa atacnaa waana ateecnay khufraanaka noo dembi dhaaf rabbanaa rabbigow dembi dhaafkaaga rabbowna sii wa ilayka xaggaaga almasiiru laabadka iyo noqodku ahaaday falammaa facaluu daalika markay arrintaa sameeyeenna nasqaha allaahu tacaala ilaah uu ka nasaqay subxaana wa tacaala aayaddii waa laga nasakhay faanzala allah alle wuxuu soo dejiyey casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allah ilaahay ma kelifaya nafsan nafi ilaa wuscaha awooddeeda maahane lahaa waxay leedahay maa kasabad waxay kasbato wa calayha waxaa korkeeda ahaaday oo loo qabsanayaa maktasabad waxay kasbatoo xumaan ah qalbi wax ku waswaase iyo qalbi wax soo gala laysku qaban maayo naf kasta waxay kasbatay leedahay oo fiicnaan iyo camal saalix ah waxay kasbataa laga goynayaa oo camal xun ah rabbanaa rabbigeenniyow laa tu'aakhidna ha noo qabanin in nasiinaa haddaan hilmaanno ow akhta'naa ama aan gefnaba ilow hadduu wax nooga dhaco annagoo sooman aan wax iska cunno annagoo sooman aan wax iska cadnoon soonkii hilmaanno salaad annagoo iska fadhina aan hilmaanno ama khata iyo gef wax nooga dhaca rabbow ha noo qabanin qaala nacam buu ilaahay haye waayahay idiin qaban maayo rabbanaa rabbigeenniyo walaa taxmil ha xambaarin calaynaa korkeena isran culays ha nagu xambaarin kamaa sidii xamaltahu aad ugu xambaartay oo kale cala aladiina kuwii korkooda min qablina annaga naga horeeyey kubii annaga horteenna ahaa saad ugu xambaartay oo kale ha noogu xambaarin qaala nacam hayabuu dhaa yidhaah subxaana wa tacaala dadka annaga naga horeeyey markay dembi galaan ay towba keenayaan waa la dilayaa qoortay iska goynayaan najaase hadday dharku ka gaarta waa la goynayaa annagu astakfirullah baan leenahay markaan dembi galno najaase na gaarto waa layska dhaqa meel aan masaajid ahayn kuma tukan karaan rabbow ha nagu xambaarin isran culays kamaa xamaltahu saad ugu xambaartay oo kale cala aladiina kuwii korkooda min qablina annaga naga horeeyey qaala nacam waayahay buu yidhi ilaahay rabbanaa rabbigeeniyo walaa taxmilnaa hanagu xambaarin maa shay laa taaqata lanaa awod aanan u lahayn bihimaaga qaala ilaahay wuxuu yidhi nacam haye wacfu cannaa iska kaaya cafi waqfir lanaa noo dembi dhaaf waarxamnaa noo naxariiso anta adigaa mowlaanaa mowlaheena ahe abaa gargaaraheena ahe noo naxariiso fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi lkaafiriin qowm kaafiriin ah dushooda qaala nacam buu yidhi ilaahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa wixii la dhihi lahaa xukun ilaah dina loogugu waco qofkii macruuf la amro ama munkar laga reebana wixii markaa uu dhihi lahaa baabu fi nahyi can ilbidaci waalmuxdathaati alumuur wuxuu baab u yahay reedid layska reebo bidacooyinka wax walba oo diin laga dhigo gabaal laga keeno nebi moxamed aan tilmaamin sheeginna kaasaa bidca la yidhaahdaa wa muxdathaati alumuurna waa umuuraha kuwooda lasoo soo duriyo gabaalna markaa laga keeno waa isla bidcadii qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi famaadaa bacda alxaqi xaq maxaa ka dambeeya xaq gadaashiisa maxaa ahaaday ila aldalaal baabi mooyaane wa qaala tacaala maa faratnaa ugama soo tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shay wa qaala tacaala fain tanaasactum haddaad murantaan oo aad doodaan fii shayin shay aad ku doodaan farudduuhu u celiya ila allahi waarasuul ilaahay iyo rasuulkiisa ay alkitaabi wasunna loola jeedaa wa qaala tacaala wa anna haada midkani siraatii jidkaygii waaye mustaqiiman xaal uu yahay kii toosane fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subal subal iyo jidad ha raacina oo fatafaraqa bikum aad ku kala tagtagtaan can sabiilihi jidkiisa wa qaala tacaala qul dheh in kuntum haddii aad tihiin tuxibbuuna allaha kuwa ilaahay jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay wuu idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinana waa idin dhaafayaa waalaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo arooray kafiiratun macluumatun aad bay u fara badan yihiin waana macluum oo waa la yaqaanaa wa ama alaxaadiidu axaadiidtana fa kafiiratun jiddan ayaguna aad bay u badan yihiin aad bay u fara badan yihiin wahiya mashhuura waana caan oo waa la yaqaanaa fanaqtasiru waxaan ku soo gaabsan doonnaa calaa tarafin minha qayb ka mid ah qayb ka midaannu soo qaadanaynaa ayuu yidhi can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalama man axdafa qofkii ku soo dara qofkii soo cusboonaysiiyo ku soo dara fii amrina amarkeena amarkeenan markuu leeyahay diintii islaamnimaduu ula jeedaa rasuulka haadaa ee kan ah maa ku soo dara laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu celinayaa waa lagugu celinayaa khuraafaad iyo bidco waxaan diin ahayn haddaad ummadda diin uga dhigi rabto la laabaa lagu leeyahay waa laguugu celinayaa buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam fahwa raddun waa lagu celinayaa muttafaqun calay wa fii riwaaya limuslim werin kale oo muslima waxay ahayd man camila camalan qofkii camal qabtaa camal oo laysa calayhi aan ahayn duxiisa amruna amarkeena fahuwa raddun asagana kii lagu celinahayo waaye wa can jaabir radia allahu canhu qaal jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam iidaa khataba markuu khudbo akhrinayo khudbaynayo ixmarat waxaa guduudan jiray ama axmarat caynaahu indhihiisa way guduudan jireen rasuulka sala allahu calayh wasalam wacalaa sawtuhu coodkiisana kor buu aadi jiray kor ayuu u qaadi jiroo wuu qaylin jiray washtadda waxaa adkaan jiray waxaa adkaan jiray ghadabuhu caradiisa xanaaqiisana wuu darnaan jiray rasuulka xataa intii kaannahu aad moodaba mundiru jayshin ciidan inuu dadka uga digahayo inuu ciidan digaayaad moodaa yaquul asagoo odhanayo waaye sabbaxakum waa idinku subxaystay wamassaakum waana idinku galabaystay macnaha wuu idinku subxaystay oo waa idinku galabaystayoo cadowgii waa kan hadduu yimid ama galabtuu imaanaya wayaquul wuxuu odhan jiray rasuulku biciftu waa lay soo saaray oo waxaana la soo diray ana ani iyo wasaacatu saacadda qiyaama ka haatayn saanoo kale annagoo ah wayaqranu wuxuu isku dhoweeyey bayna usbucayhi labadii safarood assabaabata midda sabaabada lagu magacaabo waa midda wax lagu ishaaro waa midda ataxiyaadka la taaga iyo walwustaa midda dhexe wayaquul wuxuu dhahayay rasuulka ama uu yidhiba amaa bacdun intaa kadib fa ina khayra alxadiidi xadiidka u khayr badan kitaabuullahi ilaahay kitaabkiisa waaye wa khayra alhadyi hadyikan u khayr badan iyo hanuunna waa hadyu muxammed nebi moxamed hanuunkiisa sala allahu calayhi wasalam wa shara alumuuri umuurtan u shar badan ee u xunna muxdathaatuha waa mideeda cusub waa wixii nebiga aan ogeen ee gadaal laga soo diriyo wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun waa baadi uma kadibna yaquul rasuulku wuxuu yidhi ana anigaa awlaa kaga awlayaysan bikulli mu'minin mu'min kasta dhammaantii min nafsii nafsadiisa nafsadiisa anaa uga dhow annabiyu awlaa bilmu'miniina waaye man taraka qofkii ka taga maalan xoolo faliahlihi ehelkiisa iska leh waman taraka qofkii ka taga daynan dayn aw dayaacan ama dayaacan ka taga fa ilaya wa calaya korkaygay ahaatii aniga dushayda qofkii deyn ka taga anaa gudaaya qofkii dayaac ka taga waa caruur iyo dhibaatee fa ilaya xaggaygay ahaatii wa calaya korkayga rawaahu muslim wa can cirbaad ibni saariyata radia allaahu canhu xadiiuhu xadiidkiisii assaabiqu noogu soo hormaray fii baabi almuxaafadati cala asunna asagana meeshuu munaasab ku ahaa meeshuu munaasab markaa ku ahaa intaasoo dhanba waa bidcadoo laysaga digo dadkana markaa laga reebo aadna loogu dadaalo sunnada iyo aadaabta baabu fii man sanna sunnatan xasana aw aanu geli doonaa hadii rabbi idno wabillaahi towfiiqi allahu subxaanahu wa tacaala aclam